بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku jirnay kitaabkeenii matn abi shijaac darsigii labaatanaad baa maanta bilaabeyna insha allahu tacaala baa kitaabu nikaax faslun fi sadaaqi asadaaq nixlatunna waa la dhahaa nixla sadaq waxaa la yidhahdaa ismun limaalin waajibin cala alrajuli binikaaxin aw waط'in aw mowtin ismun limaalin waajibin cala alrajuli waa magac uu leeyahay nikaaxu sadaaqu xoolo ku waajibaya ninka waxayna ugu waajibayaan binikaaxin nikaax darteed bay ugu waajibayaan aw watin ama galmo darteed bay ugu waajibayaan aw mowtin ama geeri darteed bay ugu waajibayaan sadaaq baa la yidhaahdaa marka waa nikaax waa waa sadaaq waa xoolo keensanaya ninkii in laga qaado ninkii gabadha guursaday in caqdigii uu xiray binikaaxin amase gabadhii inuu u galmooday amase qoftii uu guursaday yuusan baa la guurigelin hadduu rabee hadday magaranaysaa ka dhimat haddii uu ka dhintay asagoo oo kaleeto ama meeshii ay dhimasho timaaday shiikhuu wuxuu yihi raximahullah wayustaxabu waxaa sunna ah tasmiyatu lmahri maherkii in lagu magacaabo fi nikaaxi guurkii caqdigiisi markii caqdigi guurka la xirayo in la magacaabo oo la yidhaahdo zawajtuka wa ankaxtuka heblaaye hebel hebel wa mahruhaa kidaa waa sunna in la magacaabo ayib haddaan la magacaabin ka warama laba mid wey haddaan la magacaabin in meesha aan lagu sheegin waa mas'alo in iyadoo ay tiraahdo bilaa mehir hala i guuriyo oo ama mehir ma rabo wixii la halmaala oo waa mas'alo gaara fain lam yusama haddaan la magacaabin sax alcaqdu horta heshiiskii guurka ahaa ama guurkii caqdigii la xirayay waa ansaxayaa horta haddii la yihahdo waxaan kuu guuriyey hebelaaye hebel hebel ama waxaan kuu guuriyey hebelaaye hebel aan wakiil ka ahay baan kuu guuriyey inta haddii lagu tusiyo aan la sheegin meherkii saxa alcaqdi heshiiskii waa ansaxayaa guurkii waa ansaxayaa wa waxaana waajibaya almahru meherkiina wuu waajibayaa bihalaathati ashyaaa saddex siyaabood buuna ku waajibayaa haddaan meerkii lagu sheegin meeshii saddex siyaabood buu ku waajibayaa kow saddex marka shiikhu sheegayaahi waa saddex qoftii gabadh ahayd oo tiraahday anigu meher ma doonayo oo waa kaan soomaan marka mufawidaba ama tafwiid baa la dhahaa saddexdan uu sheegayo tafwiid baa loo yaqaana tafwiid yacni waalidka kii walaayada u hayay waxay ku tiri waxaa u meherisaa waxay guurkeyga ka eh, samee bilaa meherin meher la-aan samee guurkeyga tafwiid buu noqon marka tafwiidkii gabadhii meherlaan la dhigmayee saddex midkood buu meher ku waajibayaa marka kow an yafridahu zawju zawjkii isku waajibiyo calaa nafsi naftiis mar haddaa adugu diiday meher in lagu siiyo intaas baa meher ahaan kuu siinaya inuu isku waajibiya asagu aw amase yafridahu alxaakimu ama xaakimkii uu waajibiyo yidhahda intaa hala siiyo aw yadkhula bihaa ama uu la gurigalo gabadhii oo ay wada dhaqmaan markaasna fa yajibu waxaa waajibaya mahru lmithli baa waajibaya gabadha hadduu la gurigalo mehrulmithli baa waajibaya marka waa ku dhacay soo maa mehrulmithli maxaa la yidhahdaa qadru maa yurgabu bihi fii miliha qadru maa yurgabu bihi fii milihaa qadarka iyadoo kale lagu doono ayaa mehrulmithli la yidhaahdaa warkaama ku dhacay gabdha la jaalka ah gabdhaha la jaalka ah iyo iyadaba magaalada la jooga ama meesha la joogo qadarka meher ahaan looga dhigo ayaa gabadhii loo jaangooni waxa la dhahayaa intaas meheraan u qaado intaasaa gabdhaha kula midka ahee qaataane saasoo kale marka mahrulmithli hore waxaan soo dhignay mithligaasoo eraya badan la socda somaa xirsulmithli baan soo dhig xirsulmithli muxuu ahaa xirsulmithli muxuu ahaa wuxuu ahaa shaygan waxay kuwa la midka ah meelaha lagu ilaaliyo soma saas soo maaha kana waxaa mahrulmithli gabadhan kuwa lamidka ah meherka ay qaataan waay warkama ku dhacay yaa marka gabadhii meherkeeda aan la xusin ama iyadu tiraahda warniyahow anigu bilaa meher halaigu meheriyo meherke meher ma rabo maxaan leenahay saddex midkood inuu asagu yidhaahdo intaasaan bixinayaa meher ninku uu isku fardiyo ma samayn xaakimku inuu dhaho yidhaahdo intaas gabadha hala siiyo ninka meesha maamulo wad aagaa ma samayn gabadhu iyo wax meher aan loo sheegin buu la guri galay oo ay wada dhaqmeen waxaan leenaha markaa mahrul baa lagaa rabaa ah, walaysa liaqali sadaaqi sadaaqa intiisa ugu yarya walaa liakarihi intiisa ugu badaniba xaddun jaangoyn ma leh ma jaangoynse wax jaangoan hee ma aha ma jaangoona gabadhii eh, xaq ayadu ay leedahay weye sadaaqu intaas uga hoos mariya intaana ugu sara mariya yaa ma jidho buu ku yidhi sheikhu walaysa liaqali sadaaqi sadaaqa inta ugu yar walaa agariya inta ugu badan xaddun wax xad ahaba yaraatee hee ma leh weeyaan oo ma jirdho wayajuus waxaase bannaan an yatasawajahaa gabadhii inuu ku guursado ninku calaa manfacatin waxtar macluumatin la yaqaan manfaca la yaqaan inuu ku guursado waa la ogolya sida inuu dhaho shan iyo toban juz oo qur-aanaa ku barayaa waa manfaco haa meherkeedu shan iyo toban juz oo qur-aan ama faatixadaan ka saxayaa qofta yaa waa manfaco macluuma weeye amase dhar baa u tolayaa waa manfaco saas soo maa yaa haa xaj baan geenayaa oo kaleeto xajka in la geydo waa ka faa'idaysa ka manfaco macluumaadka waa lagu guursan karaya wayasqudu waa dhacayaa meherkii bialaaqi wayasqudu waxaa ku dhacaya bialaaqi furnooyinka dartiis gabadhii qabla dukhuuli intaan lala gurigelin oo aan lala dhaqmin gabadhii in la furo waxaa ku dhacaya nisfulmahri baa ku dhacaya meherkii barkiis lix kun bee meherbay qoftii caqdiga lagu sheegay ayadoo markaa aysan isku imaan oo aysan wado aqal gelin bay isfureen saddex kun baa la siinaya nisfulmehri waa intaas waysqudu waxaa ku dhacaya bialaaqi alaaqi dartii waxaa ku dhacaya qabla dukhuuli intinta qabla dukhuuli la gurigalkii ka hor waxaa ku dhacaya dalaaqii la sameeyey nisfulmahri baa ku dhacaya eh, meher eh, haafkii baa ku dhacaya oo kaa faslun fi waliimati alcursi arooska eh, weliimadii loo sameynayey marka weliimadii arooskii looma sameeyo shay kastoo farxada oo qofka usoo kororta weliimo waa loo sameyn ka inuu qofku qur-aankiibuu khatimay weli muu samaysan karaa waasoo farxad smaa wanaag usoo kordhay wey ciyaal baa u dhashay markii caqiiqada laga soo tago weli muu samaysan karaa farxad ah isagoo dhowr sano aan ilmo ma garanaysaa qof xaaskiisa isma qaadin haddii shan sano kadib ilmo ay qaado farxad baa usoo korortay weli muu samayn karaa wlwaliimatu waliimadu cala alcursi lilcursi calaa bimacnaa li weeye waalwaliimatu weliimadii cala cursi ay lilcursi cursiga dartiis imaanaysa ina welimadu way farbadata soomaa weliimadii noocyo badan bay noqon kadhaa walwaliimatu weliimadii iyo magaranaysaa cuntadii la habeenayey calal cursi lilcursi wey macnuhu arooska dartii loo sameynayey mustaxabatun sunna waaye qofku inuu arooskii markuu aroosinayey wax un sameeyo dadkii ka farxiyo yaah waa shay sunnaa buu sheikhu ku yidhi asagu samayn waa sunne walijaabatu ilayha in la ajiibo oo qomku ku yir layirahdo war aroos baan qabaa ii imow in la ajiibaana waajibatun waa waajib fardu cayna bay yidhahdeen culammadu waajib hee fardu cayn waa taqaanaa haddii lagu yeeray cid kale kaama qaadi ka dhowey cid kale hee kaa qaadi mayso fardu haddii aroos lagugu yeeray weliimaa weliimooyinka kale maaha kuwa kale waa iska sunne qur-aan la dhamiye haddii lagugu yeero haddii lagugu yeero magaranaysaa iyo wixii la halmaalay guri uu ninku dhistay oo kaleeto buu kugu yeeray waa sunne laakiinse sii arooska farducayn bay noqonaysa hadii lagugu yeero in la sameeyana waa sunne in lagugu yeerana hee waajib bay noqon marka in adiga uu kugu yeero waajib maaha ee hadduu kugu yeero yidhaahdo ii kaalay inaa u timaadaa waajiba taas wax laga hadlayo warkaa ma ku dhacay yaah imaanshahaas aa u imaanaysa muxuu noqonayaa farducayn cayn weeyaan ilaa min cudrin ilaa min ajli cudrin cudaar darteed mooyaane inaa uga haraysa cududaar darteed inaa uga haraysa oo meeshii waxaba kaaga soo horay mid hadday indhaha issaartaanba isdagaalaysaan yaa ama arin adduun isku dagaala ama arrin aakhira isku dagaala hadaa rabtaan cudar cadaawad idinka dhexayso markaa indhaha issaartaanba aad hawada isaga soo boodaysaan waddankaa kharibaysaan haddii laisuukin keeno markale laisuukin keeni mayo meeshii munkar baa ka socdaoo haddii aad timaado munkarka la joojin mayo ayadoo marka cuudaarada gelaysaa warkaa waa ku dhacay soo maa marka cuudaar mooyaane wax kale laguma laguma eh, laguma baajin karo laguma hari karti weeyaan wakaa faslun fi lqasmi cadaaladii xaasaska loo sameynaya alqasmu baa la yidhaahdaa wanushuusu madaxadeegii qofta dumarka ay la imaanaysay oo ninkii ay ku madax adeegaysay buu baabkana baabuu alqasmuna ninka ayaa xaggiisa ka imaanaysaa in alqasmu alcadlu bayna azawjaat in dadkii magaranaysaa ninkani islaamuhu qabay inuu cadaalad u sameeyo qasmi baa la yidhahdaa nashuusna muxuu yahay qoftii dumarka ay xuquuqdii ninka ku lahaa inay hadduu eebba ku roonaado ay diiddo ama ka madax taagto iyo wixii la halmaalo wataswiyatu in la simo fi filqasmi qismadii iyo qaybintii magaranaysaa bayna azawjaati gabdhihii la qabay loo qaybinayaahy in la simaahay waajibatun shay waajiba weeyaan waa waajib reerkan hadduu hal maalin siiyey reerka kale inuu hal maalin siiyo waajib wey hadduu laba siiyey laba maamul la dhaxay reerkan inuu laba maamul la dhexo waa laga rabaa walaa yadkhulu u geli calaa hayri lmaqsuumi lahaa tii qismadeedu joogtay midaan ahayn u gelimayo oo gurigeeda aadimayo ligayri xaajatin xaaja la'aan aadimayo wey walaa yadkhulu u gelimayo calaa hayri lmaqsuumi tii loo qeybiyey lahaa ama tii qismada lahayd kayrkeed likayri xaajatin dan la-aan hee u dhaqaaqimayo aadimayo wey waaya marka likayra xaajitin inaa xanuunsantaha oo kale uu booqanayo waa xaajo caawa hebilaayaa iska lahayd habeenkeedii wey subaxuna habeenkaasuu tabaacu yahay oo la socdaa reerkii kale inuu soo maro magaranaysaa ma garanaysaa uu aado ma bannaana buu kuyiri likayri xaajitin waxaan dan ahayn dantu marka maxay noqon ka dhaa inay xanuunsan tahay qoftaas oo soo booqanayo in magarasa biilkii uu geenayo iyo wixii la halmaala yaah xaaje inuu sameynayo raashinkiina u geenayo oo kaleeto bishii baa laga raashinkiibuu u wadaa markaa wuu aadi karaa xaafadii wey waidaa araada hadduu doonayo asafara safar hadduu doonayo inuu aadana aqraca wuu qori tuurahayaa baynahunna dhexdooda u qori tuurayaa qorituur buu u samaynaya wa idaa araada haduu doonaya asafar safar hadduu doonaya inu aadana aqraca wuu qori baynahunna dhexdooduu qori tuurayaa wa kharaja wuuna la safrayaa bilatii xaaskii takhruju lahaa ee usoo baxda alqurcatu qorituurku usoo soo baxay behee wuu la safrayaa weeyaan oo intaa uu safarka ku jiro ma garanaysaa hadhow qallee iyo howlaha la dhihi mayo maxaa yeele qurca lagu soo saaray qoftaasa alla uu qadaray waxaa kaloo la mid ah hadday yidhaahdeen hiblaayo ku raacdo oo kaleeto ayadana waa waidaa tasawaja hadduu guursado jadiidatan mid cusub hadduu guursado xaas cusub hadduu guursado khasahaa wuxuu u gaaryeelayaa bisabci layaalin toddoba habeen buu u gaaryeelayaa ayada isku xiga ha buu u gaaryeelayaa hadduu saddex habeena qabay markii hore oo mid cusub u guursado afar kaga dhigay taa afaraadoo cusubi toddoba habeen bay leedahay in kaanad hadday tahay weeye bikran gabar guur horaan soo marin haddee tahay wa bialaain saddex habeen bay qaadanaysaa in kaana hadday tahay hayiban mid hee guur hore soo marin hadday tahay marka qoftii hadday guur ku cusub yahayna toddoba habeen buu la joogayaa haddii guurku uusan ku cusbeenna oo guur hore soo martayna hee saddex maalmood saddex habeen buu la joogaya saddex habeen waa in khaafa hadduu u maleeyo hadduu maleeyo nushuus almarcati qoftii dumarka ahayd inay madax taagayso ama xuquuqdiga walaha ay diidaysa hadduu u maleeyo ah, si toosoo ma diidin laakiinse saameynteedii buu arkay hadalkii fiicnaa ku aqaanay bay diidaysaa day bahal adag ka dhigtay gurigii bay isaga baxaysa asagoo aan u idmin wixii la halmaale weeyaane wacadaha wacdinaya wacdi buu ku bilaabaya ilaahay ka cabsi ka waryahay saala kuu galay aakhira jidha maxaa kugu dhacay xuquuqda laguu leeyahay ka soo bax haddii aad nushuu samaysid oo xuquuqda luu yahay kasoo bixi weydi sooma ogeyn xuquuqdaadi in meesha ka baxayso adigana nafaqadii dharkii marashadii ma garanaysa hadduu eebba ku roon yahay maskankii wixii dhan baa nafaqadii lakusin laha o dhan ba meesha ka baxaysaa marka wacdiya waanu isugu darayaa muxuu isugu darayaa wacdiya waano waa hadduu markaa is yidhaahdo nushuus bay soo wadaa kow fa in abad hadday diiddo oo kusii socoto ila nushuusa fa in abad hadday diiddo ila nushuusa mooyaane nushuuskii iyo madaxtaagii iyo xuquuqdii lagu lahaa inay diiddo mooyaane wax kale hadday yeeli weydo hajarahaa wuu ka fogaanayaa wuu ka haajirayaa dee marka wuu ka haajirayaa macnaa waxa weye fii madjacihaa buu oga tegayaayo halkaa xaggaasoo kale wixiisa dhiganayaa muxuu ahaa jooradigiisa iyo wixii la halmaala firaashkii ay ku wada jiifeen buu uga tegayaa weye macnaheedu ma aha xaafadda uga tegayaayo hoteeladu iska seexanaya cunug sidaas maaha warkaan waa ku dhacay fii madjicihaa buu uga tegayaa weeye firaashkii ay fii firaashi hajarahaa fii firaashihaa firaashkii buu uga tegayaa weye fa in aqaamad hadday kusii nagaato calayhi nushuuskii hadday kusii hayso oo tidhaahdo ha ka neefin asna yaa darabahaa wuu garaacayaa darba ta'diibin way macnuu darba hee ta'diibin mid edbina waay marka mid edbina maa qaar soo qaado maya <laughs> mid edbina waaye marka de waxaa garaac la dhihi karaa waaya darabaha wuu garaacayaa darba ta'diibin buu garaacayaa wayasqudu waxaana ku dhacaya nushuuskii binushuusi nushuuskii ay samaysa waxaa ku dhacaya qasmuhaa qaybtii ay ku lahayd magaranaysaa habeendhaxa iyo wanafaqatuhaa nafaqadii ay waajibka u lahayd baa ku dhacaya weeye asna lagama rabo mar haddii ayadu nushuus la timaado ayada asna lagama rabo nafaqo iyo hee iyo iyo iyo habeendhax toona lagama rabo nushuus qasmiga marka waxaa weeye cadligii sawjaadka uu sameynayey maxaa xuquuqdii meesha ku maqan laakiinse inay iswaaniyaan labada isqabo iska warhayaan yidhahdaan warheedhe si alla kuu galay baa garanaysaa xeerkaasaa fiican waaya faslun fi lkhuluci khuluci khuluc baa la yidhahdaa khuluc baa la khuluc alkhulcuna waa alkhalcuna waa la dhahaa khalcu waa dalaaqun biciwadin waa intaas dalaaqun hee biciwadin waa furniin gabadhii ay ciwad bixinayso se isku furto walaalow ifur intaas intaasna qaado wey macnuhu dalaaqun biciwadin marka dalaaq eh, furitaan biciwadin ciwad laga qaadanayo ama ciwad ku imaanaya furitaankii waan ku furayaaye wax igu bedel wey macnuhu kaasa waxaan dhahaa alkhalcu ama alkhulcu la yidhaahdaa isfuro weeye isfuro macnuhu waaya oo gabadhii maxay dhacaysaa niyahow khuluc baan doonaya haye waayahay khuluc haddaa rabtid intaa isku furo ama meherkii magaranaysa aan ku siiye hee ii soo celi oo kaleeto marka dalaaqii furitaanka inuu furo furitaanka ninka xaggiisa kama imaanaya iyo xagge ka imaanaya gabadha xaggeeda soo maa mar haddii ayagoo doonayso in magaranaysaa furitaanka asaguna uusan doonin in la furo de markaa guriga adaa duminaye biciwadin heeh keen wey macnuhu walkhulucu marka waa nooc min adalaaq horta waa furitaankii nooc ka mid ah laakiinse wuxuu la gaar noqday ciwadka la qaadanayo ama lagu bedelanayo gabadhii markay isfuraysa leedahay ciwadkaana hoo bedelkaas qaado isii muxuu ahaa ii sheeg waxaa isiisaa dalqadahaygii ama eh, fur oo kaleeto inaad dhahdo wey waalkhulucu khulucu jaa waa bannaan calaa ciwadin buu ku bannaan yahay ciwad in lagu qaato macluumin la garanayo wa tamliku markii khulucuu dhaco way ku hananaysaa bihii khulaca dartii almar'atu qofkii dumarkaa nafsahaa nafteeda way ku hananaysaa oo nafteeda mas-uul ka noqonaysa oo ninkaasi mas-uul nafteeda hee kagama noqonayo wey markuu furaya waa yahay ayadoon bedelkii bicisa uu saa ku sii daayo walaa rajcata lahu wax rajcaa ninkaas ma laha oo rajactu qayaxan hee kama furna qoftii dumarka haddii caadi uu furo hal ku furo inta cidida ku jidha muxuu leeyahay waan arki doonaa rajcu leey soma rajactu hadduu dhaho soo laabanaysaa ama haddii khulucu sameeyo ilaahuma hal xaba ku furo yaah rajactu ma jidho haddii rajactu waro inuu nikaax jadiid ahee nikaax jadiida waa la yimaadaa walaa rajcata lahu wax rajaaca laaba wax soo ceshiya lahu ninkii uma sugnaanin calayha korkeeda uu ku leeyahay ilaa binikaaxin jadiidin nikaaxe cusub mooyaane wakaa waay halkan sheekh wuxuu ku sheegi doonaa markaa waxyaabaha guurka furniinka caadiga ay kaga duwanaanayso khuluco muxuu ku yidhi wayajuus waxaa banaa alkhulcu gabadhi in la khulco fi tuhuri ayadoo daahir ah oo wax qabin wa fil xaydi iyo ayadoo xayd qabta labadaba waa hee waa la furi karaa waa arki doonnaa nikaaxa caadiga waxyaabaha gooro aan la ogolayn in gabadha la furo baa jira walaa yalxaqu ma haleelaya almukhtaricata qoftii la furay adalaaqu dalaaq ma ka daba tegi karo isagoo khulcay mid labaad baa kuu raaciyey mid saddexaad baa kuu raaciya ma dhihi kara wey macnuhu faslun fi alaaqi waa furniinkiiya alaaq maxaa la yidhahdaa waa xallu qaydi nikaaxi xallu hee qaydi nikaaxi guntintii nikaaxa nikaaxasoo gunti maaha lasu guntay laba qofaa laisku xiray guntintii nikaaxa in la furo ayaa waxaa loo yaqaanaa dalaaq waa la dalaaqay ama waa la furo macnuu maxaa weeye heblaayo waa la furay ama hebel islaamtii wuu fur macnaa waxaa weeye guntintii isku haysay baa hee baa kala furanta weeye marka waa xallu qaydin nikaaxi mhm. qofka marka wax furaya waa inuu mukallaf yahay ninkii wax furaya hee inuu mukallaf yahay qof caaqil leh oo qaangaarah waa inuu yahay mukallaf marka kii waalnaa iyo kii ma garanaysaa kii waalnaa iyo kii hee kii yaraa labaduba furnin ka dhici mayo marka culimada waxay ka soo reebaan kii sarkhaanka ahaa waxay yidhaahdeen asagu waa ka dhacayaa furniinku kii sarkhaanka ahaa oo sarkhaamay yah furniinku waa ka dhacayaa bay yidhaahdeen waaya wdalaaqu furniinku darbaani waa laba qaybood sariixu mid ku cad furnimadii ku cad oo ereyada la adeegsanaya way ku caddahay qofka inuu qofta furay wa kinaayatun mid sarbeeb ah oo aan ku caddayno wax kala qaadi kara marka sariix waxa weeye ereyga hal macna ku socdo meeshii loola jeeda la fahmayo kinaayan maxaa weeye hadalka ereyga dhowr macnuu qaadana wuxuu leeyahy makanuu masaanaa ka waday mise sidanaa ka waday macnuwaa sidaa wa furniinku darbaani waa laba qaybood sariixu mid toosa ah oo qayaxan wa khinaayatun iyo mid hee sarbeeban fa sariixu kan qayaxani halaatatu alfaadin saddex eray in la isticmaalo waay markii wax la furayo tusaale adalaaqu in la isticmaalo ki inuu dhoo gabadhi waa ku furay gabara yahay anti taaliqun waa furan tahay inuu yidhaahdo eeg hadduu isticmaalo furniin kama weda in laga yeelimayo horeo dhaqaaqa saxabad baa booday warkaa ku dhacay yaah way furantan gabadhi wal firaaqu iyo firaaqi ereygaa inuu isticmaalo firaaq wasaraaxu ereygaa inuu isticmaalo saraax saraxtuki inuu yidhaahdo waa ku sii daayey waa ku fura wey macnaheedu marka saddexda er qofku isticmaalo anaga soomaaliga dee furniin baa la isticmaalaa hadduu saddexdaa eray luqada carabiga isticmaalo waxaan leenahay hee macadhaa saasaan kama wadin saasaan ula jeeday hee ma jidho wey ma jidho waaya walaa yaftaqiru uma baahna kaas saddexdaa lagu dhawaaqay ila ila niyati niya uma baahna wax niya uma baahna mar hadduu afka ka soo baxo hee ama kaftan ha u dhaho ama kas hee ha uu yidhaahdo hore u dhaqaaqaysa waalkinaayatu sarbeebta tii ahaydna kullu lafdin waa eray walba oo ixtamala ixtamala qaadi kara qaadi kara muxuu qaadi karaa atalaaqa buu qaadi karaa furniin waa laga wadi karaa iyo wakayrahu hayra alaaqi waxaan dalaaq ahayn baan laga wadi karaa yani ninkan waxaa mugdi baa gelaya warheere markaasaa dhahaysay heblaayo guriga hooyaden aad markaa dhahaysay furniin baa ka wada mise guriga hooya iska xanaaqsaneed guriga hooya caadiyaa ka wade soo labadama noqon karto yaah kinaayaa marka kaas kullu lafdin waa eray kasta oo hee ixtamala qaadi karaa aalaaqa furniin qaadi karaa muxuu kaloo qaadi karaa wa ayra alaaqina wuu qaadi karaa wayaftaqiru kaasi markii uu nikaax markuu dalaaq noqonayo wuxuu u baahan yahay ila niyati muxuu rabaa niyad buu rabaa niyad ha waxaa la dhahaya markaa dhahaysa wariyaa waryaa markaa dhahaysa ilxaqii biahlik ilxaqii biahlik waalidkaa aad markaa dhahaysay ama ehelkaagii haleel isaga tag meesha markaa dhahaysay faahfaahin baa lagaa rabaa maguur baa ma dalaaq baa ka waday mise maadan ka wadin marka wuxuu dhahaa hee wuxuu dhahaa la arkaya loo qabaana la dhahaya hadduu yidhaho oh, furniin baa ka waday xabad baa furmaysa hadduu dhaho furniin kama wadin maxaa dhahaynaa ah, iska ilaala erayada qaarkood baa la marka ilxaqin biahlika iyo anti khaliyatun iyo adigu qof qof waa kaa marnahay wey anti khaliya waa kaa marnahay yacni waa iga ana waan kaa marnaa waa iga maran tahay marka siyaabo fara badan macno badan bay qaadan ka dha waa wnisaau dumarkii furniinku ku dhacayay fiihi fi alaaqi wey wnisaau dumarkii fiihi fi alaaqi furniinka dhexdiisa darbaani ayaguna waa laba qaybo saddexna waa laga dhigaa kow darbun qaybi fii alaaqihinna furitaankooda sunnatun wa bidcatun baa ku jirta sunna iyo bidca ku jidha sunnatun waxaa wada bimacnaa mid bannaan waaye sunna bimacnaa jaa'is waaye hadda wa bidcatun bimacnaa xaraamun ee bidcadii ma garanaysaa sunnihii aad taqaaneen waxaan waa sunna waxaana waa bidca maaha sunnatu bimacnaa e, jaaizun waayo bidcatun bimacnaa xaraamun baa laga wadaa darbun qaybi fii talaaqihinna furitaankooda sunnatun mid xalaalaya ah wa bidcatu mid xaaraan ah baa loo qeybiyaa wahunna kuwaasna dawaatul xayd waa gabdhaha xaydka ku dhaco wey gabdhihii xaydka ugu imaanayey gabdhihii xaydku hee ku dhacayay marka gabdhaha labaa loo qabiya kuwa waxay tirsada iyo kuwo bila tirsada bilo kuwa xayd tirsada iyo kuwa bila tirsanaya marka kuwii xaydka tirsanaya dhiigu ku dhacayay furitaankooda marna xaaraan buu noqdaa marna wuu banaan yahay sunna iyo bidca ayagaa loo qayb dawaaturxaydkaa loo qaybinaya fa sunnatu ah, furitaanka sunnadaahi yacni furitaanka bannaani waa an yuuqica alaaqa an yuuqica inuu rido ninkii weeye inuu rido atalaaqa furitaankii inuu rido haye muxuu ridayaa furitaankii soo soomaahan fii tuhrin gabadhiiyo daahirnimo qabta buu ridayaa furitaankii daahirnimadaasoo hayri mujaamicin fiihi uusan hee u tegin marka waa laba arrimood markii laba arrimood laisla helo furitaankaasi furitaan bannaan waayo sunno waayo kow gabadhu inay daahir tahay labo in aan in aan loo tegin oo uusan u galmoonin wey macnuu laba marka laisla helo waxaan leenahay eh, furitaankaas xilligaa dhacay he waa furitaan sunniya furitaan bannaan waayo wuu bannaan yahay walbidcatuna waxa weeye an yuqaca inuu dhaco alaaq an yuqaca inuu rido inuu rido atalaaqa furitaankii inuu rido fil xayd gabadhiyo xayd qabta gabadhiyo hee xayd qabta inuu rido oo haddii xayd qabto uu yirahdo waan ku fura yidhaahdo xaydka loo tirin mayo soo maa waa in xaydkaa ka baxdaa marka waktigii baa dheeraanaya waa inasaa u fahamta waktiga muxuu noqonayaa wakti dheer saddex xayd bay tirsan lahayd ama saddex duhri bay tirsan lahayd soo maahayn xaydka hadda ay ku jilaahay xisaabta kuma jiro marka maxaa saddex kaloo cusub bay tirsan doontaa marka maxaa ku jira halkaa mid dheer laakiinse haddii ay daahir ahaan lahayd uu yidhaahdo waa ku furo yidhaahdo xaydka ugu horeeya koowaad bay ka bilaabaysaa xagga marka maxaa ka muuqda walbidacatu an yuqaca waa inuu ridaa aalaaq ninku waa inuu furitaankii ridaa an yuqaca waa inuu rida alaaqa furitaankii fil xaydi inuu rida wey xaydka dhexdiisa gabadhii xayd qabta hadduu furo dembiiluu noqonayaa ama mase wuxuu furay fii tuhran asagoo ayadoo daahir ah laakiinse jaamacaha uu hee u tegey fii uhrin jaamacaha u tegey labada xaalo hadduu furana waa bidcu labada xaalo wixii ka soo hara hadduu furana heeh aahir wjaa-is waayo buu ku wa darbun qaybna wa darbun qaybtana laa walaa baa la dhahaa bay laa walaa maxaa la yidhahdaa qaybtan saddexaad laa walaa ay laa sunnatun walaa bidcatun waay warkama ku dhacay waaya wa darbun qaybna laysa fii talaaqihinna furitaankooda kuma sugnaanin sunnatun wax sunnaa iyo walaa bidcatun wax bidcatoona kuma sugnaanin yacni waa jaa'is iyo xaaraantoona hee maaha waa iska ibaaxa waa iska banaan yahay wahunna arbacu waana afar qolo afar qolo in la furaahi bidca iyo sunna kuma jidho afarta markii maxay yihiin kow assakiiratu gabadhii yarta ahayd gabadhii yarta haddii la furo labo wal aaisatu tii quusatay tii quusatay maxaa laga wadaa allatii inqadaca xayduhaa wey allatii inqadaca xayduhaa waa tii xaydku ka go'ay xaydkiiba xayd ma heshaba ama xanuun ha uga toga hee amase hee daa kaba dhammaaday qof de oo iska noqda hadday rabtee waalmukhtalicatu iyo la khulcay oo isfurata ayadu tiraahdo ciwad baan bixinayaa si muxuu ahaa ifur allatii taasoo lam yadkhul biha uusan u galmoon smin qoraya yah walxaamilu cafwan walxaamilu iyo qoftii uurka lahayd iyaduna eh, dee ma kala yeelanayso qoftaa uurka leh ciddadeedu waa inay dhasho marka xayd inay heshay inaysan meesha kuma wejidhaba warkaa ma ku dhacay waaya iyo walmukhtalacatu tilaqulcaalati taasu lam yudkhal biha aan loo tegin oo aan la dhaqmin marka waa la khulcay haddaan soo dhegeynaynay qofta markii khulca maxaa u siman qoftii khulca lagu furayey inay daahir tahay maxay tahay waa isku waan soo dhigana hadda ha marka afartaasna ayagu sunno iyo bidca e, dalaaqoodu ma laha warkaa ma ku dhacay goortii doonaa la furi karaa weeyaan ama ma garanaysaa xaaladdoona ku jiraan halkaa ku joojiya hada bilah towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala saxbi ajmaciin